dhexda markay soo marayaanay miiqaad soo dhaafeen baa raggii intii kale cumro wada xirtay markii laga reeba abuqataada abuqataada isagoon xiran oo raggii la socda waa kii ximaarulwaxshigii dameerfarowga la arkay wey looma tilmaamina iyagoo qosqoslay oo isfiirfiirinayuu arkay meeshay ishoodu raacaysay buu isha la raacay dameerfarow taagan buu arkay faraskiisii buu fuulay waran baa ka dhacay raggani way ogaayeen ninka muxrimka ah sayidkii ugaadha loo ogolayn warwarankaysiiya weli kusiin mayna lihi inay garab ugu kaalmeeyaan bay ka cararayeen intuu soo degay isagoo xanaaqsanoo warankiisii qaatay buu bahalkii cayrsaday warankiibuu ku dhufto waa soo dilay hilibkiina waa la soo qashay isagana waa u yihi nabigaa loo keenay calayi slat salaam markaasuu wuxuu yidhi waxay inkii ka mid ah oo dil yidhi miyaa jira maya wax uu kaalmeeyey miyaa jira maya cunab uhi waa xalaale nabiguna anna wax iga siiya ninkaabuu qataada ahaa haddaba miiqaadkii waa horuu soo dhaafay isagaiyo ragga la socday iyagoon xarmanin miiqaadka in laga soo xarmadana waa waajib haddaba man taraka nusukan wey waajib bay ka tageen ilan fuqahadu markay ka hadleen waajibaadka laga tegay waxay leeyiin dan baa ku waajibi ninkii miiqaadka bilaa ixraamin soo dhaafay nimankan waajib nusuk bay ka tageen waajib ahaa oo miiqaadkii kamaanay soo xiranin wayna soo gudbeen binasi xadiii baa tilmaamaya kadibna waxay xirteen dam bixiyana lama dhihin oo nabigu wax lagu waajibiyey ma jiro markaasuu wuxuu leeyahay qadiyadan dam inuu waajibay ahayd qaacidadu walxadiiu mushkilun xadiika aad buu mushkilu yahay qolyo iyagu culimmada ka mid ah ibnu xasmi rag lamida waxay dhaheen waxaan laleeyahay dambaa waajibi waa sheeko sar iyo raatoona lahayn kow xadiidkan waad aragtaan bay yidhaahdeen marka labaad alaslu fii maali lmuslimi alcismatu wey qofka xoolihiisa inay macsuum yihiin oo la taaban karin walaa daliil la helo walaa daliila afar ibnu cabaasna shaaficiyayso kaan iska ogeyn ma aha qowl saxaabi xujo maaha goormuu xujadooda aarka ibna cabaas soo qowlu saxaabi maaha adoo halkaasaa la iskala dhacay jamhuur fuqahaa laakiin sidan ay mareen man laazimto bitarkihaa ka tegitaankeeda dartii shay waxbana kuma waajibo waayo marka horeba sunnada la timaada kumaadan qasbanayn waxaadan ku qasbanaynna u mudan maysid in waxoogay fidye iyo kafaare iyo ciqaab lagu saaro kadib mualifku wuxuu yihi faslun waadimaau lwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa qofka muxrimka ah waxyaabaha haddii uu ku dhaco mukhaalafaadka ah noocyada dhiigga laga rabo iyo hadyiga laga doonayaay waa shan qaybood waadimaau lwaajibatu dhiigaga waajibaayey fi lixraami ixraamka sababtii u waajiba oo qofku uu khilaafay wixii laga doonayey khamsatu ashyaaa shan arrimood wey axaduhaa midka koobaad kii ugu dambeeyuu ka bilaabayoo addamu lwaajibu waa dhiigga waajibay bitarki nusukin camal laga tegay buu u waajibay wahuwa kaasina cala tartiibi waa la kala horraysiinayaa marka koobaad shaatun neef ari aa lagaa rabaa fain lam yajid haddaanu heli karin fa siyaamu cashrati ayaamin toban maalmood inuu soomo alaaثatin fi اlxaji saddex xajka ah gudihiisa wa sabcatin toddobo idaa rajaca ilaa ahlihi markii uu ku noqdo arrinta waxay u deliishadeen qowluhu tacaala faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaami fi اlxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharaة kaamila aayaddani waxay tilmaantay qofkii tamatuca oo marka hore inta uu cumraysto oo uu xalaal noqdo goorta xajkii la gaaro halkaa iyo makada uu joogo markii hore meeshuu dooniba ha ka yimaadee xajka intuu ka sii xirtay miiqaadna aan laga rabin oo dib ugu noqonin baa hadyigan laga doonayaa hadyigan laba labadaba marka way u dhigeen sababta looga doonayo marna waxay leeyihiin miiqaat buu ahaa ninkani miiqaatiga ah mutamaticna nin miiqaati oo bannaan ka yimid baa noqda waxay ahayd xajkii inaad miiqaadkaagii ka soo xarmato ma dhicinoo miiqaad maadan aadin kulfadii iyo culayskii safartana waa lagaa daayey muqaabilkeedana dem iyo hadyi bixi baa la yidhi taa waxaad ka garatay qofkii soo socday ee soo dhaafaybana in dam laga rabo cumuumanna miiqaadka in la aado oo laga soo xirta waa nusuk waajibaada waajibaad laga tegay oo dhanna halkaasaanu marinaynaa mar haddii waajib laga tegay masaladan miiqaadkii aanu ku fasirnay damkii waajibayey tartiib buu noqdo oo aayaddu sheegtay neef ari ah hadiya lagaa rabaa haddii aad weydo saddex toddoba toban maalmood oo soonaa lagaa rabaa saddex xajkaad ku soomi oo maalinka kow iyo toban iyo labaiyo toban iyo saddex iyo tobnaad baad soomi soomka markaan soo maraynayna waxaynu nidhi saddexdaa maalmood waa ciid lama soomi karo ilaa qofkii mutamatica ama saddex xajka inuu ku sooma laga doonayey baa laga soo reebay sida caaishiya ka sugan radia allahu canha wa mar kalena waxay yidhaahdeen qofka mutamatica cumruu xirtay uu iska xalaal noqday nasashiya tamashlayn iyo raaxaysi buu iska galay ninna intuu soo xirtay buu xajkiiiyo ixraamkii iyo shucsan qubran la taagan yahay ninkan maadaama faakihaysiiyo waxooga yar tamashlaynayo iska yar raaxaysi iyo tarafuhu uu galay xajkana shucsan khubran loo baahnaa aleelah iyadaana badiil inuu bixiyo wax bixi dhiibo oo wax dheeraada la dul saaro waa loo baahan yahay bay yidhaahdeen xajkiina sidii ixraamka loogu joogi lahaa loogu taagnaan lahaa waxoogay naqsi baa galay bay ku dareen shaaficiyadu wahaani nowca labaad addamu lwaajibu waa dhiigga waajibay bilxalqi timo la xiray ama la gaabiyey watarafuhi waxoogay iska tamashlaynaya raaxaysi wa cala takhyiiri dhiiggan waajibkaana adigaa kala dooran cala takhyiiri kala doorasho wey shaatu neef ari aw sawmu alaaati ayaamin ama saddex maalmood in la soomo aw itasaduqu in la sadaqaysto bialaaati aasucin saddex suus calaa sittati masaakiina la siiyo oo mid walba suus nuskii la siiyo tanna waa qur-aanka horta inay takhayir tahay fidyana ka waajibi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah faman kaana minkum mariidan qofkii idinka mid ee xanuunsan aw bihi adan min ra'sihi ama madaxa dhibi ka haysto oo kadib xira fa fidyatun baa laga rabaa min siyaamin soona aw sadaqatin ama sadaqaa aw nusukin xoole la gowraca aw aw aw ama ama ama ka adigu doonto takhyiira wey soomku aayaddu cadadkiisa ma sheegin sadaqadana waxaa looga jeedaa acaam iyo cunto masaakiin la siiye cadadkeeda ma sheegin laakiin xadiidkii kacb ibnu cujraa sheegeen soo tilmaanay oo nabigu calayi salaatu salaam wuxuu yidhi neef ariya gowrac ama saddex maalmood soon ama lixdan ama lix miskiin quudi faraqan weelka faraqa la yidhaahda ku quudi waalfaraqu alaaatu aasucin saddex suus buu habaa riwaayada ku asaxday suuskiina waa laba kiili iyo saddex boqol laba kiili iyo badh hadda intaas zakada sakaatul ku bixinna weeye haddaan laba kiiliya badh nidhaahno oo saddex qof miskiin lagu lix miskiin lagu dhuftay wey saddex lagu dhuftay waa ilaa toddoba kiili iyo toddoba kiili bar ba waxaad u qaybaynaysaa calaa sittati masaakiina midunba kiiliya wax yar buu helayaa intaasaad siinaysaa masaakiin lixa taa iyadana tartiibka iyo qadarku takyiirka iyo taqdiirku waa mas'alo nas ahoo muran la gelin wاhaaliثu nooca saddexaadi addamu waajibu dhiigga waajibay biixsaarin dhexda in lagugu hor istaagay weeye fayataxalalu wuu xalaal noqon wayuhdii shaatan neef ari ahna hadiyad buu u bixin oo u gowrici masaladan iyadana qofka ixsaarka waxaa loo jeedaa qofku xaj buu aaday ama cumru aaday wuuna xirtay laakiin way u suuroobi weyday inuu xaramkii gaaro ama dhexdaa laga soo celi dhexdaana laga soo celiyey ama cudur iyo xanuun baa xanibay oo xajkii ku tegey amaba xaalad kaleoo jidka u ogolaan weyday ama nabadgelye xumo guud baa ka dhacday oo jidkii colaad iyo burcad baa ka dilaacday qofkii uu gaari waaye marka ama isagaa si gaara loogu tacalluqayo waa la soo celiyey gelitaankii baa loo diiday ama ixsaarka si kaluu ugu dhacayoo tacalluqaasoo intuu meesha tegay baa isagoon loo ogolayn buu jiddo iska soo aaday markaasuu maalinkii xajka la aadaya noqon yihioo kontaroolkiibaa lagu dhegaydaana qaar baa xabsi loo taxaabaayo xabsi la geliya allana soo tarxilaa mana xajiinagow reedha jiddadan ku diraysaan xajkiinayba khatar geline haba la idin tarxile xajka markaad dhammaysataan maa aadaan baan dhihi jiray haddii sanado xajkaan aadinoo lagu soo socdo inta lagu qabto xajulgoy lagu tarxiila maxaad faa'iiday calaa kulli xaal qofkii duruuf baa ka hor istaagtay inuu xajkii aado ixsaar baa la yihahdaa haddii arintaasi dhacdo fa in fama staysara min alhadyi baa lagaa rabaa allaahumma ilaa xaala waaxida maahane xaaladaasi waxaa weeye markaad xajka iyo cumrada xiranayso gaar ahaan hadday xaalad cabsi jirto ama xanuun aad ka baqayso ama wax kaa iska dabamarsan yahood cabsanayso markaad xiranaysaa waxaad dhihi allaahumma maxillii xayu xabastani taa waa masala nas aho fuqahada jamhuurtooda aan qabin waxba ka bedeli mayso shardigaa xiro nabiga gabar baa u timi ala sl rasuulka ilahna xaj aadaan rabaa sibaan u cabsanayaabay tihi markaasuu nabigu xajo washtariti shardina xiro waxaadna tiraahdaa allaahuma maxilii xaysu xabastanii ilaahon waxaan isaga xalaal noqon oon ku kala firayn halma allaalay meeshii la xayireen dhaafi waayo hadday arrintaa kugu dhacda markaad ka cabsanaysay dharkun baad iska bedeli hawshiina way dhammaatay taxalulkana lagaama rabo hadyi lagaama rabo wax lagaa doonaya lama arko haddii kale fama staysara min alhadyi wey hadyigana hadba wixii kuu fududaada shaatan neef ariga oo masalo muran ka yar taagan yahay laakiin wixii kuu fududaada mar haddii la yidhi tii kalee tamatucana fama staysara min alhadyi la yidhi naskuna shaatun ku fasiray xadiidkii kacab ibnu cujra tarna famastaysara min alhadyigii shaata lagu fasiray kale kaaun raaci dheh ila famastaysara min alhadyi baa labadaba qur-aan isticmaalay nabigu cala slam xudaybiya waagii cumratulxudaybiya ay yimaadeen waa kii maka loo diiday inay galaan ee biyihii ceelashii yaryaraay ee biyaha daraay ee xudaybiya lagu hor istaagay oo hadda kontaroolka jiddi iyo maka u dhexeeya meesha shumays la yihahda uu ku yaalla ah ahaa oo halka xaramku ka bilowdaa xuduudulxaram ay ka bilaabatay meesheedaa kadib halkiinbay xoolihii ku gowraceen wayna ku xalaal noqdeen wayna iska noqdeen heshiiskana waa kii sanadka dambe cumratulqadaa inay yimaadaan u ahaa taasaa u daliila in la xalaal noqonayo haddii la geenayana taana waa tustay waraabicu nooca afraad ee dimaada waajibada ah adabulwaajibu waa dhiigga waajibay biqatli saydi waana dishay uu isaguna cala takhyiiri weeye taana qur-aankaaba sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum اllaahu bishayin min asaydi tanaar weydiika marka laga hadlaya waa kii aayaddu akhirkada tihi waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min annacami jazaa abaalgud waxaa laga rabaa wuxuu dilay oo kaleeta ah inuu u hadiyeeyo xaramkana keeno waxaan dam lagu leeyahay oo dhan gabagabada waxaan tegi doonaa dhammaan xaramkaa lagu gowriciye halkan neef adhaysaga gowracan mayse neefka aiga masaakiinta xaramka xaqule hilibkiisa xagga inaad geysa wey ama xagga ka gado ama intaad lacagta dirto qof kale aad tidhaahda meesha ka gado oo masaakiinta sii laakiin gurigayagaan ku qala neefka ariga ee reeraha iyaga lama ogola markaa intu waxay tihi milu maa qatala min annacami wixii aad dishay wax u dhigmo xoolaha oo kale hadduu yahay neef xoola aad bixin waxay yidhahdeen geri haddaad disha neef gela waay haddaa dameer farow iyo biciid iyo dishana neef lo-a waay haddii aad disha bahashan eelada iyo kaleeta aad dishana neef riyaa waay oo aricada midba neefku xoolahan uga dhigma haddii uu jiro kaasaa lagaa rabaa kuu dhigmayaa go-aaminaya yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba qof oo caadiliina oo wax kala yaqaana baa intay waxaa dishay qiimeeyaan bay waxa u dhigma xoolaha bay sheegayaan hadiyan baaliga alkacbati waa hadi hadyi la geynaya kacbada ee gurigaaga ku qalan maysa taa waa khiyaar cala takhyiiridii wey aw kafaaratun acaamu masaakiina ama kafaara gudaad masaakiin quudiso ow cadlu daalika siyaaman ama intaa wax dhigan saas darteed wuxu uhi in kaana saydu haddii uu yahay mimaa lahu milu wax wax u dhigmo xoolaha uu ku jiro la dhaqdo akhraja mila buu bixin min anacami kamidu hadyi aad u bixin aw qawamahu ama waad qiimayn washtaraa biqiimatihi qiimadiisii waxaad ku iibin acaaman cunto watasadaqa bihi wuu sadaqaysan qof aw saama ama wuu soomi can kulli muddin mudkii kastaba yowman baad ka soomi cuntadii intuu lacagtaasi qiimadaasi cunto goyn lahayd baa la qiimayn intaasoo cunto oo mud bay noqon lahayd intaasoo mud baad ka soomi macnaa kiiladii afar mud wey kiiladiiba inta kiilo uu yahay inta la xisaabo baad kiiladiiba afar maalmood ka soomi oo mudkii yom waxaad uga dhigteen waxay dhaheen qiyaasan sawmkii qofkii fidyo bixinaya shaykhulkabiirka ahaa soomku sow muddan uma dhigmaynin ninkii kafaarada bixinaya haddaba yowm soonkeedu muddan buu dhigmaa haddaad cidlu daalika siyaam lagu dhigantoo soona mudkiiyo maalin wey halkaasay cusisiiyeen haddii uusan wixii maalba lahaynba shimbir baa dishay waxaan maal lahayn baa dishay wuxuu yidhi wain kaana saydu hadduu yahay mimaa laa mila lahu wax xoolahan waxu dhigma aanu jirin shimbiraad dhaysay de xoolihiina uma dhigmaan neefka xoolo lagu soo qabta male akhraja biqiimatihi buu ku bixin acaaman iyada qiimada cunto ah aw saama can kulli muddin yowman maalin kastaba mud baad ka soomi maalin kastaba mudba mudkiiba maalin baad ka soomi ama cuntadii aad bixin waxaa ka bixi khiyaarkii ahaa mila daalika baa ka bixi oo mili ma isagii oo kaleeto ma laha fuqahaduna waxay isku dayeen inay xayawaanaadkii ugaadha ahaa ay tira koobaan mid walba oo xoolahan waxu u dhigma lehna ay bixiyaan qaabba waxay dhaheen sagaara haddaad disho waxar yar baad bixin bakaylla haddaad dishana ilmo yaroo ida aad bixin ilaa halka ay gaareen fuqahadu ijtihaadaadkoodu waa kala duwanaayeen laakiin tafaasiisha haddii loo taga minhaajka haddii la gaaro wax badan oo faahfaahin oo wax walba masalka uu leeyahay ba ijtihaadkoodu tahay dad culamaana way ahaayeen dad xayawaanka si fiican u yaqaanana way ahaayeen innaga de xayawaanka iyo xoolihii baaba jiilkeennan dambe baa wax garanayaba sii yaraanaya walkhaamisu ka shanaad ee ugu dambeeya addamu waa dhiigga waajibay bilwaطi galme iyo gogol la isugu tegey wuu cala tartiib isaga waa la kala hormarinayaa marka koowaad badanaatun neefgeela horta laga rabaa fain lam yajida hadduunan heli karin fa baqaratun neef ah fain lam yajida hadduunan heli karin fa sabcun toddoba min alghanami ah laga rabaa ari fain lam yajida hadduunan heli karin qawama albadanata buu qiimayn neefkii geel ahaa ila waa dhici kartaa meelo wadanaa geelba laga aqoonin inuu jiro markay ugu yaabadneed waxay ahayd nin turkiya wuxuu nagu yihi hilibka geela ma cuntaan ka saxaane ha oo doofaarka ma iska cuntaa bu hadaad geel ba cunaysaan doofaarkana ma iska cuntaa bu ninkaa waxaan halkaa ka garan weligiiba kaab kaab ma maqalba geel baa la cunaa geelaba wax kala u haystaa ninkaasoo kale badanatan bixi hadii la yidha agey ka keeni qawama badanata buu qiimay neefgeeda washtaraa biqiimatihaa buu ku iibsanayaa acaaman cuntuu ku iibin watasadaqa bihi waa sadaqaysan fain lam yajid haddaanu helin saama can kulli muddinna yowman buu ka soomi qadiyadan neef geela in la gowracayaay waa asar ibnu cabaas ka sugan ibnu cabaas uu leeyahay waxaa la weydiiyey nin haweentiisii ku dhacay isagoo taxalul awal sameeyey laakiin awaafkii ifaadaha weli aan gaarin bay isku fakadeen oo waxtalo farahooda ka baxday wuxuu yidhi xajkiisana wuu wadan badanana wuu gowrici saasuu ibnu cabaas radi allahu canhu arda dhowrka saxaabo kalena waa laga warwariyey aahaar qaarkeed turuqdeeda asaaniiddeeda uu xogay hadala ku jiro taasi waa badanada maxaa neef lo-iyo toddoba ari a keenay waxay yidhahdeen masaladan wax cad ma hayno laakiin annagu sii wad soo wad neef geelun baanu qiimeynaynaa neefka lodaana waxaan ka dhignay geela oo kaleeto marka la waayana toddoba ari aan neef geela lamida ka dhignay qiyaasan cala aludxiyati baabuludxiya iyo xajku way isa soo galaan udxiyadana waxaa la yidhi badanadu can sabcatin weeye waalbaqaratu can sabcatin toddoba neef oo ari ana toddoba qof bay ka gudaan haddaba neefka looda iyo toddobada arigii badanatan bay u dhigmaan fii baabi udxiyati waxaana waa hadyi xaramkii loo wado hadyigii xaramkii udxiyaduna tashaabuh badan baa ka dhaxeeya horta tan halkaasay nala gashay bay yihahdeen markii la yidhaahda hala qiimeeyana hadday qiimayn timaado oo masaakiin lagu sadaqaysanayo ama laga soomayana haddaabun soo marnay hadyan baaliq alkacba tiri saydkaan soo marnay qaybkan ugaandhii dhiibaan gelinay bay yidhaahdeen halkaasaan la doonanay oo darteed wuu qiimaynayaa iyadiibuu cunto u bixinayaa aw sadaqatin tii baan kala mid dhigaynaa waayo waa laba dam oo kilaahumaa filxaji ku waajibay oo tashaabuh in la qiimeeyo sadaqo la bixiyo ama laga sooma iska shabahay isku xukun inay maraan ay qaataan baa laasima bay yidhahdeen oo qiyaasanayna halkaasay la mareen walaa yujziuhu ka gudi maayo alhadyu hadyi la gowracay walal icaamu cunto la bixiyey ilaa bilxaraami maahane masaakiintaasa xaqan iska leh meel kale kuma asaxdo baaliq alkacbatidii waxaa u gudaya an yasuuma inuu soomo xayu shaaca meeshuu doono waayo soomku waa un isagunbaa soomiye manfaca dad kala gaaraysa maaha walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi اxarami xaramka ugaa dhiisa in la dila ma banaana walaa qaطcu shajarihi geedihiisi in la gooyana ma banaana wاlmuxilu wاlmuxrimu ninka muxrimka iyo ninkaan ahayn ee xalaashaaba fii daalika taxriimkaa sawaaun waa u siman yihiin xaramka makuu ka hadlayaa ka madiinana waa la mid oo nabigu ala slam wuxuu yihi xaramka markuu ka hadlahayey geediisa lama guri karo ugaadhiisana lama didin karo baadidiisana lama qaadi kara ilaa qofkii weligii cimrigii iyoboynaya wareejinaya maahane geedihiisa iyo cawskiisa banaankaana lama guran karo markaa w markuu cabaas le rasuulka idkharka maahane idkharka dabkana waa ku shidanaa guryahana waa ka dhisanaa isaga nooga reeb guryahana waa ka dhisanaayo intaan hararada ka samaysanno baanu aqal soomaaliga oo kale ka dhisanaa dabkana waa ku shidanaayo ninka dabka shidaya waa geed kurul oo hadda isagoo roobkii ka qaaday baa madagta lagu dhaliyaa waa geed dabku qabsan ogyahay hadda ibriid hadaad big ka siiso oo geedka ifkarka la yihaahdo soomaalida qaarkood waa geedku u ogyahay geedkan maadha la yihaahdo soomaalida qaarkood dhurbada ay u yaqaanaan buu geedkaasi shabahaa haduusan isaga ahayn waa geed kulaylo isagoo hadda roobku qaaday markaad dab shidan rabto eed madagta dhalin rabto madagta waa taqaanaan sooma labada geed markii dabka laga dhalinayo isagaa la soo saaraa dabka durbo waa qabsanayaa maxaad moodaa geedku nooc baaziila inuu ku jiro saa darteed wuxuu weye dabka waxaan ka dhalanaa kibriidna ma laha meelo gaasana dadku ma lahayn madagtaa dabka laga dhalin jiray dabkaan ku dhashannay aan la goyna haddii la yidhaahdo dabla-aan hala farfadhiyo wey marka geedkan dabkana waa ku dhashannaa aqalana waa ka samaysanaa iyo hararade kaa nooga soo reeb buy wuxuu ihi kaa maahane waxa laga hadlayo waa geedihii iyagu dhirtii iyadu iska baxday ta beeray maaha tan la beeray way ka duwan tahay oo bidaliil makiya madiinaba inay beera lahaan jirtay geedaheeda timirtaana lana guri jireen lana fali jireen lagana shaqayn jirin taa maaha geedahay dhirta iska baxday wey madiine waxay la dheer tahay geedaha banaanka ka baxay haddaadan dawlad ka cabsanaynin ood aragta nin goynaya oo guranaya kana awood badan tahay wuxuu haya inaad ka furataad xaqu leedahay wuxuu alaab wato iyo wuxuu lacag wato iyo wuxuu qalab wato waxoo dhan waa xalaal haddaad ka furato sidii sacdi ibn abi waqaasba uu nin ku sameeyey nabigaan ka maqla ala salaam isagoo meeshan caqiiqa geeda guranayuu yimid dhig bui waxaalaysa dhig warya maantaaba khaniimo meel dhow khaniimo baaridaa meel dhow laga helay marka ninkaa wuxuu wato waxaa weye dembiguu galay wuxuu watoo dhan baaba xaaraana faasku wato shaatiguu qabo cawradiisoo banaanka ha dhigin jeebabkiisana baaro saacadda ka furo ilaa akhirkiisa calaa kulli xaal xaramka madiina iyo makaba waa isugu mid nabigaana cala salaam isku mid ka dhigay labada waa la xaaraantinimeeyey ninka xalaasha iyo ninka muxrimka inay ugaadheeda dilaan geedaheedana gooyaan geedaha caadiga isaga baxay weeye midna lama oga sadee xaramka markaa tagta xaraamaynka shimbirtaa duulaysa iyo qooleyda meelaha yaacaysa wax cunaysa ha ku xadgudbin gaarina ha ku dhufanin lama ogola adiguna waxa yeeli halkaasaan marka cawsh ku deynaynaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuub ilayk الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu mualifku yidhi kitaabu lbuyuuci wa hayrihaa min almucaamalaati markii uu soo dhameeyey qaybtii hore ama rubucii hore ee qaybta cibaadaadka ahayd qaybtaasoo ahayd qaybta ka dhexaysa iyo xiriirka ka dhexeeya qofka aadamaha iyo rabbigii maadaama qofka aadamaha loo abuuray cibaadada rabbigii inuu caabudo dunida camal uu qabta waxaa ugu muhiimsan inuu saxo sida uu rabbi u caabudayo subxaana cibaadadana asaas waxaa u ah markii caqiidada laga soo gudbo arkaanta iyo tiirasha islaamka ee afarta oo salaada zakada sawmka iyo xajka ah intaasaa waxaa laysku ysku yidhahdaa rabuuculcibaadaat ama qeybta cibaadaadka laysku yidhaahdaa saas darteed qofku baahida ugu badanee uu qabo ee la xiriiraysa ee la saaxiibaysa adduunyadan iyo maalinta aakhiraba waa inuu marka koowaad barto cibaadaadkii oo ah xiriirka iyo calaaqada isagiiyo rabbigii ka dhexaysa saas darteed bay culimmadu waxay wada hormariyaan fuqahadeennu qeybta cibaadaadka waxaa laga yaabaa inay ku kala aragti duwanaadaan afartaa maahane waxyaabo kaleoo cibaadaadka asaas u soo gelaya ma jiraan mise ma jiraan ma qaar meel halkan ku habboon baa jira mise qaar gadaal ku habboon baa jira siday fuqahadu u qaybsan yihiin baabuljihaad oo kaleeto ma qaybtan uu ka mid yahay cibaadaadka ah maadaama usuushii diinta iyo caqaa'idkii lagu difaacayo mise qaybta u dambayse jiraayaadku ka mid yahay maadaama meel dhiig ku daadanayo oo la dagaalamayo ay tahay markii la dhammeeyo calaaqada rabbiga iyo addoonka ka dhaxaysa inta ugu muhiimsan baa waxaa loo gudbaa qofka bini aadamka ah noloshiisa asaaskeeda calaaqada iyo xiriirka isaga iyo aadamaha dhex mara saa darteed qofka waxaa dhex maraya isagiiyo aadamaha calaaqaad calaaqadii xiriirka dhex marayaay saddex mid buu noqon karaa inay wax isweydaarsi tahay iyo wax kala qaadasho oo noloshu asaaskeedu uu ku salaysan yahay qofna isaga iyo waxa uu haysta inaanu ku fillayn ee isaguna uu u baahan yahay dadka kale xooggoodiiyo xoolahooda dadka kalena isaga ay u baahan yihiin xooggiisa iyo xoolihiisa waana nolosha lafdhabarkeeda qaybta mucaamalaadka iyo buyuucda la yihaahdo weeye qofku markii uu rabbigii caabudo inta uu shaqaysto calooshana waxgalo jirkiisa haddii uu caafimaad qabo markaasaa waxaa ku dhasha dareenka shahwada waxbaad shaqaysatay xoolaa meel ku yaalla xilliya reer biil waad ka bixi kartaa meel baad ku tiirsan tahay halkaa marka uu is yidhaahdo baa mucaamalaadka iyo buyuucda kadib waxaa laga hadlay qaybta calaaqaadka qoyska iyo samaynta qoys oo qismu nikaax iyo tawaabicdiisii ah intaa waxaa ka dambeeya waxyaalada bini aadamka dhex marta oo naf iyo taraf iyo maalba yeelata isku dhaca aadamaha dhexmara iyo xuquuqday kala yeeshaano qismuljinaayaad ah oo qaybta ugu dambaysa kitaabka halkan mualifku raxima ullahu tacaala haddaba rubicii labaadee wuxuu galay nolosha asaaskeeda iyo lafdhabarkeeda aha waxaana uu yihi kitaabu lbuyuuci wagayriha min almucaamalaati halkan beec keliya lagama hadlaya sida kuu muuqata beeciya ganacsigii iyo waxyaabaaan ganacsi ahaynoo xiriir dhaqaale oo dadka dhex maraya halka kayriha min almucaamalaad wuxuu uga jeedaa inta wadaadadeennii soomaaliyeed markii minhaajka la akhrisanayo tawaabicda la dhihi jiray ila waxay dhaha minhaajku waa afar rubac iyo tawaabic afarta rubac mid waa cibaadaad midna waa buyuuc midna waa nikaax midna waa jinaayaad markaad buyuuc dhammayso qismu nikaaxna aadan gaarin baa tawaabic baa ku jirtoo la yidhaahdo hibada laysa siiyo usaayaadka oo dhaxalka la xidhiira inahaas iyo wax lamida waa xiriir dhaqaale iyo dhaqaale isweydaarsi laakiin aan ganacsi iyo wax kala gadasho ahayn nin wax kugu ammaanaystay nin wax kaa iska siiyey xoola waqaf loo bixiyey qof dhintay oo xoolihiisii lala wareegayo la dhaxlayo wakayrihaa min almucaamalaati bay soo geli waxaa kaloo mucaamalaadka soo gelaya xiriirka dadka dhex maraya abwaabaan buyuuc ahayn laakiin maalka la xiriirta abwaabta waxaa ka mida kitaabu ulxajri qofka xoolaha aan lagu aamini karin oo laga mamnuuco wax ma gedi kartid waxlama soo gadan kartid la yidhaahdo waxaa soo gelaya fuqahada shaaficiyadu qaybaynan buyuuc u aqoonin oo kitaabu lijaarati ah qismiga ijaaraadkaa soo gelaya iyo waxyaabaha lamidka ah calaa kulli xaal xiriirka dadka dhexmara ama beec iyo ganacsi ha noqdo ama waxisa siin iyo waxisu dhiibasho ha noqdo ama maal la waqfaye mid la kala dhexlaya ha noqdee wax wixii mucaamalaad maal iyo xoolo ku saabsan dadka bini aadamka nolol ku dhexmaray ama dad geeriyooday laga dhexlayo buu halkan kaga hadlayaa mualifku raximah llahu tacaala haddaba beeca marka laga hadlaya asal ahaan mualifku maadaama kitaabku mukhtasaru yahay aada buu u soo gaabiyey laakiin waxaan jeclay inaan ku baraarujiya dadku maadaama noloshu ay lafdhabar tahay dadkiina wax isweydaarsiga aan laga maarmin qof kastoo beec iyo ganacsi iyo suuq inuu gala doonaya waxaa waajib ku ah inuu barto beecu waxa uu ku asaxaa asaas ahaan iyo beeca waxa xaraamta ee ku xaraamtinimooba qof kastoo suuqa galaya fardu cayn weeye qofkii ka taga ee gugabood falay isagoo baran karana wuu ku dambaabayaa innagu suuqa malka la galayo nin walba waxbuu iska wadaa dhexda markuu joogu wuxuu ogaadaa muddo wuxuu ku soo dhaqmaya inaan waxba ka jirin soomaalida xawaaladaha samaysa sagaashan iyo sideedii rag wada hadalay ba waxaan kuri nimayow markaad samaynaysaan shirkadaha markaad samaysaan baad horta diinta u bandhigtaan mid intaa iska tabaqsataan oo iska socotaan baa maalinba meeshii qaylo ka yartaa dabdami samaysaan n meeshii qaylo ka soo baxdaan dabdami samaynaan wadaadda daydeenaan waxaa laga yaabaa waxaad wadaadada u daydaynayso waxyaabo badan baad ku salaysay furuuc badan buu yeeshay wax badan baad ku dhistay meelo badan buu lugaha la galay inta aanu intaa faafinaysan gelin baa habboon inaad ogaato xukunka sharciga marka dadkiina suuqlaydaa gaar ahaan mucaamalaadka iyo buyuucdan aad gelaysaan asaaskeeda barta oo wixii lagama maarmaana asaasa barta oo waxyaabaha beeca jebiya ee waaweyn ama buyuucda inta waaweyn ee xaraamta ah barta oo ogaada maalin kasta labaa ku imanoo waxbaa la kala ganacsan waxna kama jiraan meel dhaxaan la marayaa meel laga noqda lama joogo wuxuu ku leeyahay sheekhu maxaan sameeyaa anu ma garanaynino intaasaan sameeyo halkaasaan marayaa oo meelaan ka noqda ma joogo maaha qofka muslimka ah inuu halkaa isgaarsiiya buyuucdan oo xaraam la galana waa qadiyad abwaabta qaarkeed aan mari doono khatarta iyo culayska dembe ay leedahay qofku waa inuu naaru galbada dhexashiin karta wey nabiganana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi hilib kastiiyo kobac kastaoo jirkaaga gala oo asaaskiisu waxaad kuu ka dhashay uu xaaraan yahay allaagtiisa waxa uu mutawau naar in lagaaga gooyo wey saa darteed nabigana casal mar kale waa kii sheegay waxaa laga yaabaa maantao dhan inaad allabarido laakiin lagaaga aqbali waayo suuqa aad ku jirto iyo waxaad ka shaqaynayso xaraama wamطcamuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamu wamashrabuhu xaraamu waqudiya bilxaraami faana yustajaabu lah marka mashaakilka badan ayna haystaay waxaa qayb ka ah inagoon xalaashi iyo xaraamtii kala soocin baa ka ah saa darteed baabkan wax koob kooban baan mari doonaa qismulbuyuuc laakiin mucaamalaadka aad gelaysaan inaad ogaataan xukumkoodu waajib weeye qaybna barashadu asaas weeyo inta muhimkaa inaad barataan waa waajib cayniya ah, nin kastoo gelaya inna waa marka aad gelaysa beecaas wax cusub haddii u yahay ama wax daba dheer yahay inaad dib war shariicadiiyo diinta u raadisooo tiraada diintu waxan maxay ka qabtaa wadaadaduna waxay ka nasanayaan wax badan oo ah gartan iyo maxkamadahan laysu haysta dhaqaalehee la furfuri laayahay waa un xaaraan iyo ficil qalloocsanaayo fogaaday wey waxaad ka qabataan mararka qaarkood garan waaye hal mida marka la yidhahda xaraam in la sheego ba waxaa laba boqoloo qadiyadood baa ka dhalanaysaoo mid walba gaar inaad u gashood u xallisa ay tahay sababtoo marka horaa wax baatila asaaska ah looga dhigay wixii o dhan hal mar la dumo qoortaa la isla wada geli shareecadan axkaamta waxaa loo jideeyey inaad marka koowaad xalaal cunto marka labaad isxagxagashada iyo isqabqabshadana la yareeyo shuruuduhu si ay u kala caddaadaan kadib mualifku wuxuu yidhi albuyuucu beeca ma tacriifin waa beecu wax isweydaarsi weeye qaacidada shariicaduna waa wax isweydaarsi shuruuddiisii marka la helo rido iyo raalli ahaansho ku saabsan ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum inuu ganacsiiyo wax isweydaarsi raalli noqosho ku salaysan ma yahay maahane iyo xadiidka nabigu yihi inama albaycu can taraadin beyc inuu mashruuc yahay oo uu bannaan yahay waxda kitaabka iyo sunnaduba ay sheegeen muslimiintuna ku ijmaacaan oo ku dhaqmaan saa darteed albuyuucu beecyada wax la kala iibsadaayey alaaatu ashyaa saddex arimood wey saddex qaybood wey saddex buu u dhacaa kala iibsiga markii wax la isweydaarsanayo midka koowaad baycu caynin inaad wax cayn iyo daata lahoo muuqda gadayso la kala iibsanayo mushaahadatin la arka oo loo jeedo fajaa-izun beecaasi waa bannaan yahay haddii aan shuruudda kale wax ka soo noqon way waxa koowaad eed gadayso waa wax muuqdoo meesha yaalla oo ninkii gadanayay uu arko oo uu iska fiirin karo oo uu garanayo waa kan la yidhi kaasu guud ahaan waa la kala gadan karaa laakiin shuruuddu waa lama huraan marka la gaaro qaybta labaad waa baycu shayin waxba in la iibiyo mawsuufin la tilmaamayoo fi dimmati qofka dushiisa lagu leeyahay wax go-anoo farta lagu fiiqay ma aha wax meesha joogana ma aha laakiin waa tilmaam baad iibsataye wax daata iyo cayn lamaadan iibsanin wax kastooo tilmaantaa lehna soogadaadii iyo dantaadii wuu gudaa fa jaa-izun waa bannaan yahay isaguna idaa wujidat isifatu tilmaantii haddii la helo calaa maa wusifa bihi sidii lagu tilmaamay wa baycu caynin shay daatale in la gadayo qaa'ibatin maqan oo goobta aan joogin lam tushaahad aan la arag lana tilmaamin baa ku jirta halkaas falaa yajuusu ma bannaana halkan mualifku saddexda qayboodee uu ka dhigay culimmada intooda kale waxay u qaybiyaan marka hore beyca laba qaybood laakiin fuqahada shaaficiyada waxaanay qabin inuu qaybta labaad ay fuqahada kala tiriyaan uu beecya waxay u qaybiyaan fuqahada badankood haddana waaqica muslimiinta iyo buyuucdooda iyo ganacsigoodu ku salaysan yahay in waxa la kala iibsaday uu laba yahay waxaa la yidhaha baycu aynin acyaanin iyo baycu manfacatin in manfaco la iibinayo iyo cayn daatadeed in lagaa iibinayo manfacada la iibinayaay asal waxaa u baabu ah baabulijaara waxaa la kiraysto guri baad degtay guriga lagaama iibine manfacadii inaad intifaacsataa lagaa iibeeyey ama si kale u dhigoo lagaa kireeyey kirada sideeduba iyo iijaarku waa bayculmanaafic gaari baa lagaa kireeyey ood raacday baskii baad raacday taxi baad raacday diyaarad baad raacday dooriya marka baad raacday tareen baad raacday kursigaa ilaa meelheblaad kiraysatay kursigaa adigaa iskale cid kale ilaa meelhebla taariikhda kaagama fadhiisan karto waa manfaco aada milkiday ood maalkaagii ku iibsatay wey taasi waa qaybta bayculmanaafico hadda nolosheenna guryahan degannahay baa ka mida huteeladaa la degayaa ka mida gawaaridaa iyo diyaaradaha la raacayaa ka mida waxyaabo aada u tira badan baa ka mida hadda nolosheenna qaybaa ku cusub ijaaratulmanaafic waxaa la yidhaahdo ama manaaficdii ay u bedelaan ijaaratu alkhadamaati in la iibiyo in waxbarasho la iibiyo waxbarashadii intaad dhigata lacagta lagaa qaadayay inta lasoo gatay in lagaa sii iibiyo isbitaalkaad tegaysay in laga soo iibsaday isbitaalkii waxay ku daweyn lahaayeen iyo baaritaanka noocaasa ah, kharashkii lacag lagu saarto lagaa sii iibiyo waxaa isku mid ah hoteelkaa ninkaa leeyahay haddii anugu aan dhinac iyo toban qol qabsado oon dadka cusub ee imanaya ka sii kireeyo anna manfaca la iga iibiyey anna manfacan sii iibinayaa jaamacaddan soddonkii arday ay qaadanaysay kharashkaa u baahnayd haddaan soddonkiiba aanu boos ka qaatoon hadhow ardadii ka sii iibiyo time dheer ku siiyana waa nooc ijaaratu ama bayculmanaafiq la yidhaahdo waa masaa'il isu dhodhow weeye iyadoo kolba wejina ijaarat waxaan uga jeeda inaan idhaahdo bayculmanaafici siyaabo badan iyo wejiyo badan buu ku yimaadaa zaman kastoo la joogaba qaab buu dhacaa keliya qawaacid iyo dawaabit iyo shuruud shariicada ay dejisay oo guud baa in la ilaaliyo la rabaa laakiin manaafic cusub baa soo bixi karta saas darteed qofka manfaco waa laga iibin karaa waa nooca koowaadee beyca beyculmanaafic markay noqoto marka uu ka shuruud sahlan yahay markay beycul acyaan noqoto oo waxaa la sahla ogol yahay oo la tasaamuxayaa wax badan oo manaafica ah, oo loola dhaqmaynin sida loola dhaqmaya beeca caynta manfacada aad iibinaysa gurigaagan eed qofka ka kiraysay kirada kaa qaadatay bisha kowdeedii bisha ilaa soddonkeedii lacagtii waad ka qaadatay manfacadu waxaad milkidood bixinaysa ma aha laakiin maalinba maalinteedu isagana manfacadii helayaa oo qaadanayaa waxaa laga soo reebayaa qaacidadiida walaa tabic maa laysa cindaka waxaadan hayn baad gadaysaa inuu ninku noolaan doona war looma hayo in gurigu sii dhisnaan doona war looma hayo madabbaa qabsan doona dagaal intuu dhaco madfac ku habsan doona dhulgariir baa dumin doona madaadad baa ku dhufan doona lama yaqaan bayculmanaafic markay noqoto marka shuruudda shardiga aasaasiga ee bayca cayaanta ah ee laa tadic maa laa tamliku waxaadan lahayn hagadin ah waa takfiif takfiif baa ku imanaya oo waa la fududaynayaa istixqaaq waa shardiga inaad xaq u leedahay manfacadan adu inaad ofsato sida ay ku imanaysana aadu aada u qaadato halkii la dhihi jiray acyaanta marka la galo waxaadan milki ulahayn hagadid calaa kulli xaal baabulijaaraad baan ugu tegi doonaa qaybo ka mid ahe qaybta koobaadi waa bayculmanaafic qaybta labaadi manfacaduna waa maal gurigaaga inaad degitaankiisa xaq leedahay waa maal hadda waxaa maalkii ku soo biiray bugga aada qortay daabacaaddiisa idan la-aantaa lama samayn karo waayo in la daabaco oo daabacaaddaa lacag laga helo dadkii akhrisanaya manfacadii laga iibiyaayey waa maal adigu aada leedahay saas darteed manaaficda sharcan xuquuqdeeda waxay u dhigantaa sidii maalkii acyaantahay ee gurigii iyo gaarigii eed lahayd bay u dhigantaa saas darteed manaaficdu waa qaybta labaysa acyaanta ee amwaasha iyo hantida qofkuu leeyahay ah manfacadaas haddaba mudashadeeda isagu uu leeyahay is iibinayo waa maalkiisii oo uu iibin kara bishuruuihi qaybta labaadi waa baycu acyaani shay cayn iyo daataa inaad gadato shayga caynta iyo daatadaha shaaficiyadu waxay ka dhigaan halkan saddex qaybood oo beecii bayculcayaanki bay saddex ka dhigeen laba banaan iyo laba midaan banaanayn labada banaan midda koowaad baycu caynin mushaahadatin asaaska halkan waxaa muhim inaad ogaato qaacidada sharcigu waxaa xaraama ah beyculqarar beec kastoo wuxuu yahay aan la garanaynin beyculqarar oo dhan waxaa soo kulmiya beyculjahaala wey beecaan la garanaynin waxa la kala gatay ama uunan caddayn waxa la kala gatay lama ogola qararka iyo jahaaladu haddaba mar waxay geli kartaa waxa la kala gadanaya muxuu yahay haddaad tidhaahda neef lo aan kaa gaday lama ogola neef lo oo shantan ka mid aan kaa gadayna lama ogola hadhow ka uxun baad soo qaban isna ka u fiican buu inaa isdagaashaan soo maa shuruuda jahaalada loo diidayna waa halka muranka iyo isqabqabsigu ka dhasha weeye qof walba rabitaankooda haddaan shuruudda kala gadashada marka hore la kala qeexin ninba meel buu ku dhegayaa oo qabsanayaa haddaad tidhaahda shantaan dheer mid kamidaan kaa gaday oo waayaha yidhahdoo lacag ku siiya isaga qalbiga wuxuu ku hayaa ka u fiican adna qalbiga waxaad ku haysaa ka u xun hadha waa in laydi kala qabqabtaa saas darteed wax kasta oo jahaalo ah caynta la kala gadanaya haddii ay gashoon wixii la garanayni aada iibsanaysay beecaas ma banaana inaan la garanaynin waxaa keentay inuusan jirinba ilmahan dhalan baad gadanaysaa caloosha ku jira neefkan ilmuhu dhali doona iga gad ama qadarkiibaan la garanaynin uu noqon lahaa ama sifadiisii baan la garanaynin waxaan la gadanaya waa in la yaqaanaa waxaa kaloo sidoo kale shardiga oo jahalad iyo qarar aan la ogolayn waxaad ku iibsanaysana waa in la yaqaanaa gaarigan aad iga gadatay imisaad iga siisay waa in la yaqaanaa gaarigan waan kaa gatay lacag baan kaa siiyey waayahay waan aqbalay lama ogola lacag imisaa shilin baan u jeeda iyo malyan baan u jeeday berri in kala qabqabta maaha waxaa leedahay beecaa maa saxnada gaarigaaga baad leedahay horta gaarigii haddaad isla cayinteen lacagtana isla gooye ama hadda kala qaataba dib isugu yeesha saa darteed jahaaladiiy ararku waa inuusan gelin waxaa la yidhaahdo albabiic waxa la kala iibsanayo oo laba qaybood aho ahamanu walmuamanu lacagtii iyo waxa lacagta lagu iibsanayo waxaa kaloon la ogolayn hadday sifo iyo tilmaan tahay tilmaanta inay jahaalo ku jirto haddaad waxii tilmaamaysa waad geli kartaa dhar sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan kuu keeni qadiyaddan waa qaybta labaadee uu yihi wa baycu shayin mawsuufin fi dimati fajaaisun waa baycu salm baycu salamkii hadda suwar badan oo waxyaabo badan kaga duwan buu yeeshay baycu salamka waaga hore wuxuu ahaa alaabbaad iga rabtaa meeshaan ka keeni shaqadaada maaha sidaan ku keenina hawl kuu taalla maaha lacag alaab intaa leeg oo qadnooceedu tilmaamaheedu intaa iyo intaa sidaa iyo sidaa tahay oo taariikh hebla aan kuu keenayo meel heblana aan kugu keenayo lacag intaana ay tahay baad lacagtii hormarin ani alaabtooda iga rataa amaan aan warshada lahaado ama aan warshad ka soo qaado ama beer ha noqoto anu aan beerto ama kuwii beere aan ka soo gado hawadiga kuu taalla maaha keliya waktigii markii la gaaro baad wixii iga rataa markaan wixii kuu keenana waa in shuruuddii tilmaantii aan isku ogeyn laga helaa idaa wujidat isifatu haddii la hela tilmaantii calaa maa wasifa bihi sidii loo tilmaamay hadda siyaabo badan bay yeelatay guri baa laga gadayaa qofka guri intaasoo dabaqa intaasoo qola kor iyo hoosa intaasa intaasa saasa saasa saasa dhulka cabirkiisu intaa yahey baan kaa gaday waa qaybtii baycu salam wey waxay isu bedeshay kontraktiyada la qaadanayo guri baad dhisaysaa mashruuc baad fulinaysaa mashruuc sidaa iyo sidaa qaabka qaabkaa loo fuli saa iyo saa loo samey guri saa dakshadan saa loo dhisi intaa waxaa la geli waa waxaa la gelin baan kuu leeshiiyey muqaawalaadka waxay carabi ku yidhahdaan wey waxaa soo baxay oo kale beecan warshada kanoo kale baycu maa laysa cindahu isna waa la ogolya waxaanan lahayn baad gadaysaa warshadu waxay gadaysaa waxaanay samayn waxay leedahay order baad geysanaysaa waxoogay diboosit baa lagaa qaadayaa kaba intaa ah oo intaasoo nambara oo intaasoo nambara oo sidaasoo sidaasa ii sameen warshadda waxay kaa gadaysa weli mayna samaynin waa hadda istisnaaca yidhahdaan labadiisa qaybood midka basiidka iyo midka mutawaasiga marbay bay u baahantah in laga hadlo hadda islaamic bankinkuna aad bay ugu shaqeeyaan arrintaa salamka iyo beecu sifada qaar ahaan qaybtiisa istisnaaca la yidhaahdo qaybahaasina mar walba suwar cusub bay yeeshaan oo mar walba qaabab cusub bay noloshu keentaa iyo duruufteedu sideedabana qaabka wax loo kala iibsanayo iyo qaabka wax loo dhigayo hadba zamanka iyo baahida iyo darafkeeda baa wax badan ka bedela wax badanna saamayn ku leh markastana culimmadu xilligaa unbay la socdaan isbeddelka ku yimid inteen leeg buu shareicada waafaqsan yahay intee leeg buu shariicada khilaafsan yahay kaana baycu sifa la yidhaahdaayo wax cayn amaadan ah gadanin laakiin waxaad gadatay akhirka cayn buu isu bedeli doonaa wuxuu bayculacyaanu lamid noqday anigay dharka tilmaanta leheed iga gaday aakhirkiisa marka adii keenta cayn baan gataoo yeelan doonaa marka bayculacyaan bay ka mid tahay laakiin cayn muuqata maahe waa midaad aniga igu leedahay baan kaa iibinaya labadaa waxaan hayn wax aan joogin oon la arkin tilmaan hadhow lagu gartana aan lahayn waa waxaan la garanayn iga gadsooma wa baycu caynin cayn baad gaday shay baad gatay daatalahoo jira kow haa'ibatin goobta way ka maqan tahay lam tushaahad lama arag neefla oo xeradayda ku jiraan kaa gaday walahi niyow ii iibso maanta suuquu jiraay wuu iman doonaa kaa beeciisu ma asaxaya falaa yajuusu ma banaana waxaad ka gadday waa neef mucayan oo hebel ah ama gaari hebeloo taarikadiisu intaa tahay gaariga taarikadiisa markaad qorto laba ma noqon kara hal mid buu noqdaa laba gaarina isku taarika ma yeeshaan marka gaariga saa weye noocaa weye noocaa weye taarikadiisu waa intaa beeca weli ma asixin ilaa ninkii uu arko waayo wax sifadii lahood sifadii meelaad uga keentaba wuu keenina maaha de gaarigaan kaa gaday waa kanba haddii hadhow taarikadiiso kuma sheegin wax caynaad ka gaday cayntii muunan arag iyadii ma arag waxay yidhahdeen aragtidu haddaba waa laba qaybood aragti shayga isaga laftiisii la arkay iyo aragti wax lamida la arkay waxyaabaha isku midka ah hal mid aragtidiibaa ku filan bunto dhara weeye gawaari isku moodeela weeye kan weeye kan weeye kan weeye hal mid haddii aad aragto ku filan aragtida inta kale hadda wixii ceeb soo baxana de ninkii lahaabaa iska leh ceeb waa ninkeed saas darteed halkan beeca noocan fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ma asixin waayo shay majhuulaa la gaday nabiguna nahaa can bayci lgarar waa diiday haddaan sidaa ku daynana hadhow muraya isqabqabsi baa dhici ninkana lacagtiisii tagtay gaariganna siduu rabay noqon waa mid kaleoo sifadii ilahna looguma maqna saa darteed beeca waxba kama jiro fuqahada kalena waxay yidhahdeen jamhuurtoodu beecu wuu asixi maca alkhiyaari oo qofku khiyaaru ru'ya buu yeelan marka uu aabtii timaaddo buu isha saari wuxuuna shabbahaa baycii mawsuufka ahaa la tilmaamay buu dhinac ka shabahaa markaad aragto haddii uu ku qanciyana beeci sidii okay baad dhihi haddaad tidaahda warkan ima qanciyana de xoolahayga waad xaqu leedahay celis wey waxayga waa in laguu soo celiyaa sidii baycii salamka iyo mawsuufka ahaa wayasixu waxaa asaxaya halkaa mualifku aqsaamtii bayca buu galaye shuruudii iyo arkaantii midna kama hadlin arkaanta baycu cinda jamhuuri fuqahaa gaar ahaan fuqahadeenna shaaficiyadu markay soo ururiyaan waxay yidhahdaan waa saddex cid wax kala gadanaysa waa in la helaa wax la kala gadanayana waa inuu jiraa oo la isweydaarsanayo erey iyo weer kala gadasho heshiisna waa inuu dhex maraa saddexdaa arrimood asaaska waa in la helaa waxa kala gadanaya waa laba qaybood nin wax iibsanaya iyo nin laga iibsanayo waa albaayicu wاlmushtari alcaaqidaani wey iyagu shuruud gaaray leeyihiino inuu baaliq yahay inuu caaqil yahay inuu yahay qof xor ah inuu khiyaarkii ku gaday la qasbaynin shuruud bay leedahay shuruudda qaarkeedna midba waxbaa laga soo reebaa waxa la kala gadanayana isna waa laba qaybood ahamanu walmusaman ama mabiicda la yidhaahdo waxa la iibsanaye labada dhinacay isweydaarsanayaan midna waa alaab midna waa lacag midba buu u taagan yahay baayic iyo mushtari mid walba waxa uu wato waxaa la iskala iibsanayana shuruud buu leeyahay ta kalena waa siiqadii iyo ereygiio beecu waa raalli noqosho laakiin qalbigii lama ogaan karo qofku ereygiisaa la qabanayaa astaan haddaynan muuqanin qofkii in la qasbayoah waan kaa iibiyey waan kaa iibsaday iga iibi waan kaa iibiyey hadda labada nin kii dooni la horeeya waxay iijaabka iyo qabuulka yidhaahdaan ama kutubta fiqiga siiqada aad ugu tegaysaan iyadoo la yidhaahdo siiqaduna shuruud bay leedahay halkaa kadib fuqahada shaaficiyadu maadaama siiqada rukna ay ka dhigeen beecii oon la wada hadlin curfan ma noqon kartaa siiqadii oo ma lagu kala gadan karaa masalo ka dhalato beeculmucaaaat la yidhaahdo wey alaabta isi intaad tiraada waxa ku qoran lacagta halkaa u saarto aad iska baxda waan kaa iibsaday gebi midna adoon dhihin lacagtana miiska saar alaabtana qaado iska sii bax kaar safaricom oo kun shilina la bax kunkii shilina miiska saari ninkoo waxaa idin dhexmarin qofkii hadday ridda ka sii bax beecaa ma asaxaa oo masalada siiqadu ilaa intee leeg bay rukni tahay masale ka farcantoo ku salaysan wey marka shaaficiyada agtaadu ma banaana wa fii qowlin ilaa fi shay اxaqiiri waxa yaryarka ah ay qowl kusoo reebeen wuxuu yihi wayaصixu waxaa asaxaya baycu kuli طaahirin wax kastaoo daahira in la gado muntaفacin bihi lagu intifaacayo mamluukin qofkuu isagu leeyahay saddexdaa sharطi baa waxa la gadaya laga rabaa asal ahaan waxaad ka ganacsanayso horta waa inuu daahir yahay ama haddii uu nijaasoobay la daahirin karo sidii mara kaadi ku duushay oo kaleetii oo la dhaqi karo dhib ma laha halkan waxaa la diidan yahay waxaan daahir ahayn asalka loo diidayna waxay yidhaahdeen nabiga xadiidkii jaabir radi allahu canhu ardaahu wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey beyca alkhamri waalmeytati waalkhinziiri walasnaami khamriga waa la xaaraantinimeeyey in la garo baktiga in la kala gatona waa la xaaraantinimeeyey doofaarka in la kala gato la kala iibsadona waa la xaaraantinimeeyey asnaamta in la kala gatona waa la xaaraantinimeeyey waxaa kaloo nusuustu wax badan bay xaaraantinimaysay kuwaas waxay yihahdeen fuqahada shaaficiyada iyadoo madhabkooda baktigu waa nijaas doofaarkuna waa nijaas iyagu waxay yidhahen khamriguna waa nijaas saddexdaa waxaa loo xaaraantinimeeyey linajaasatiha waxaan uga qiyaasanay wax kasta oo nijaasa halkaana waxaan ka garanay waxa la gadayo inuu aahir yahay ama ahaaro aqbali karo waxyaabuhu as laba qaybood weeye wax asal nijaasu ah kaadi ma la iibin karaa saxrada ma la iibin karaa ilan saxradii maanta beeraha lagu waraabinayaa in la iibiyo ma bannaan tahay haddaynu cinda shaaficiya ku salayno xoolaha xaarkoodu waa nijaasaan idhaahna iyo kaadidooda ma loo iibsan karaa beeraha in lagu bacrimiyo beec ma galaan mise siismow weeye waxay leeyihin maya beec ma galaan yaxrumu cala albaayici waalmushtari waayo waxaanaad ka faa'iidayseed gadaysa xaaraan wey qoladii waa daahir tiri iyagu beeceeda way bannayn waxyaabaha saas oo kaleetaa in la gada ma bannaana inaad iibiso ma banaana inaad soo iibsatona ma banaana saa darteed haygu hadduu najis asal yahay waxaa jira waxaan asal nijaasa u ahayn laakiin hadduu nijaasooba aan la daahirin karin waxyaabaha nijaasooba waa laba qaybood qaybna waa la daahirin karaa haragii nijaasoobee neefkaa baktiyey dartii waa la magdino uu daahir noqon maradii kaadiduu ku duushay waa la dhaqi way daahir noqon laakiin waxaa aduu nijaasooba daahir noqonayn baa jira saliiddii iyo subagii yaraa ee yiilabay kaadi ku duushay seed u dhaqi adugu waa kani seed saliidda u dhaqi waxyaabaha saas oo kaleeta ah asal ahaan nijaasta u ama hadday nijaasoobaan aan la daahirin karin lama gadi karo muntafacin bihi ganacsigu sidiisaba waa maal la isweydaaranayo waxaanaad gadanaysa waa wax manfaca leh inuu yahay manfacadu waa manfaco sharcigu ogol yahay inuu leeyahay waxaa u daliilayaa nabigu markuu xaaraantinimeeye bayca alasnaami asnaamta in la iibiyo waa shirki iyo shar iyo mafsado wey haddii la kala iibsadana ha sii wey saa darteed ma banaana asnaamtii haddaan la gadan la yidhi boombalayaashii iyo kuwii artiska ahaa ee meelahan sawirada dadka hayay iyo gerigi iyo maroodiga iyo libaaxa la dhiganaya iyo waxoo dhan raaci ilaa mastuniya wixii lasoo reebay oo lacbulafaal la yidhaha carruurtu waxay ku ciyaaraan oo kaleeta ah kuwa iyaga waa loogeliya xayawaanaadka yaryarkaa ee carruurtu ku ciyaarayaan waxaa kaloo nabigu uu xaaraantinimeeyey aalaati lahwi alaabta ciyaarta waxan muusikada iyo kabanadan iyo waxyaabahooda dhan waa xaaraan ninkii burburiyena ee ku tuntana waxba shilin laguma laha harcan haddii harci maxkamo harciga lagu soo taago waa alaab ciyaar loogu talagalay oo hal malyan oo doolara burburisay iridaa ka baxfiri baa tahay unbaa lagu dhihi waxba laguguma laha waayo maal ma aha sharcan muctabara saa darteed shaygani manfaco sharcigu ogol yahay waa inuu leeyahay halkaa fuqahadu waxay yidhahdeen maxaa looga jeedaa waxyaabahan la ogolayn muxuu yahay laba wax laba qaybood wey qayb aslanba sharcigaa diiday in la xaaraantinimeey manfacadeeda baa sharcan la ogolayn sida qalabkan ciyaarta oo kaleeto kubadahan ka beec mushtara lama ogola yihahdeen qalabkan muusikadan ka beec mushtara lama ogola waxyaabaha ciyaaraha alaabulahwiga muxaramada kutub bay ka qoreen culimmadu raxmat calayh kuwa waa baab qaybna waaba mafsada waxaa lamida qaybta iyagu mafsadada iyo dararka ah ka ganacsiga masaska iyo hangaralahan ka ganacsanon soo qabanon gadan iyo way hangaralo manfacaduu leeyahy masku ma hilibkiisa lama cuni karo manfaco sharciga loo golyaha waa madaro hadduu ku qaninana bas wey dadki uu layni waxyaabahaasoo kale lagama ganacsan karo shabeel baan ka ganacsanaya libaaxa